wuxuu baabu yahay dacwa dami dhiigga sheegashadiisa waalqasaamati iyo dhaarihii dacwa dami waxa waaye in dhiig laysku sheegto oo dad ay dad kale ku sheegtaan inay cid ka dileen oo eh, dhiig ka galeen qasaamaduna waxa weeye waa dhaaro ay dhaaranayaan ruuxii la dilay dadkii qaraabadiisa ahaa baa dhaaranaya haddii ay dhiigga sheegtaan oo masalan dad wax ka dhexeeyeen ayay ku sheegteen inay ruux ka dileen qoladii wax sheeganaysay ayaa marka waxaa lagu leeyahay konton nin oo idinka idinka a ah, ha dhaarteen in ninkaas ay idinka dileen ama ruuxa idinka dileen hadday iyagu dhaaran waayaan qoladii wax lagu sheeganaysay konton nin oo ka mid ah ayaa dhaaranaya inaysan ninkaa dili aynan dilin dilidiisana ayna ogeyn taasaa qasaabada la yidhahda marka qasaamadu waa taaso waa ruux dilkiisa laysku tuhmay layskuna sheeganayo dariiqada marka shareecada umarisa waxa waa dhaaro fara badanoo ilaa konton ruux ay marayaan ama dhankii dhiigga sheeganaya baa maraya markaasay dhiiggii mudanayaan oy qaadanayaan xaqii yeelanayaan hadday iyagu ka istaagaanna dhankii wax lagu sheeganayay konton ninoo ka mid a ah dhaarihii shanto ha maraya sidaasaa marka dhiiggii aan loogu yeelanayninoo uga dhacaya qasaamaa la yidhahdaa marka qasaamaa la yidhahda baabu dacwa dami dhiigga sheegashadiisu baabu yahay walqasaamati iyo dhaarihii dadka wax sheeganaya ama kuwa wax lagu sheeganaya ay dhaaranayeen qasaamadu ismun lilaymaan in la yidhaahdo waa macno dhaaraha laftooda qasaamadu magac u tahy macno kalena waa lagu sheega can sahli bn abi xasmata radi allahu canhu can rijaalin rag wuxuu ka warinayaa oo min kubaraa'i qowmihi qowmkiisa raggooda waaweyn ka mid a tolkii iyo dadku ka dhashay rag waaweyn oo ka mid a rag ka mid a rag waaweyn oo reerka ka tirsan qaarkood ayuu wuxuu ka warinayaa ana cabdallaahi bna sahlin wa muxayisata bna mascuudin labadaasi kharajaa way baxeen ilaa khaybara khaybar bay u baxeen min jahdin dhib dartii bayna la baxeen oo asaabahum asiibay ogaa mashaqan ku dhacday way baahdeen khaybar bay marka waxay u aadeen inay ka soo adeegtaan oy raashiin iyo wax ka soo gataan labada nin waa laba nin oo ilmaadeer ah cabdullaahi ibnu sahl ibni zayd iyo muxayisata bnu mascuud ibni zayd laba ninoo marka ilmaadeera wey way israaceen khaybar bay aadeen khaybar dhib haystay ayay uga maarmi waayeenoo u aadeen khaybarna markaa yahuud baa degan nebigana sal alay wasalam waxay kula jiraan sulxi iyo heshiis sulxi bay kula jiraan markaa nebiga sal lay slam ayb fa ataa markaa wuu yimid maya fa utiya waxaa loo yimid marka khaybar tageen oo khaybar ay joogaan bay marka dantu kala kaxaysayoo magaalada dhexeeday ku kala tageenoo midna xagguu aaday midna xagguu aaday fa utiya waa loo yimid muxayisatu baa loo yimid fa ukhbira waxaa loo sheegay ana cabdallaahi bna sahlin cabdullaahi bnu sahl ninkii la dhihi jiray ana cabdallaahi bna sahlin qad qutila in la dilay oo waturixa weliba lagu riday fii caynin il dhexdeeda lagu riday yani caynku waa xafiir meesha qodanee biyuhu maraan meel tog ahaan oo kalaa bay ku tuureen intay dileen inta la dilay ayib ninkii muxayisahayn adeerkii la socday baa warkii lasoo gaadsiiyey marka isagoo isagoona magaalada dhinac kaga jira baa loo yimid oo waxaa li war ninkii sahal ahaa cabdullaahi ibnu sahal ahaa waana la dilay meydkiisiina meel baa lagu tuuray il ama meel god ah baa lagu tiri lagu tuuray fa ataa markaasuu yimid muxayiso weeye yahuude yahuud buu u yimid fa ataa yahuuda yahuud buu u yimid oo macnaha wax weeyaan waa nimankii meesha deganaa fa qaala markaasa wuxuu ihi antum idinku wallaahi ilaahay baan ku dhaarteeya ayaa qataltumuuhu dilay ninkan idinkaa dilay maxaa yeele cid kale meeshu degana idinkaa dilay gacantiinu ku dhintay qaaluu markaase waxay dheen wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay maa qatalnaahu maanaan dilin ayib waxba kawogin bay dheen dhiiggiisa mana aanaan dilin fa aqbala markaasuu soo qaabila huwa isaga marka uu iska soo noqday khaybar wuu ka soo tegey madiinuu yimid u yimid sal lay wasalam markuu madiine yimid oo nebigu u yimid sal lay wasalam ayay marka isaga iyo waxaa isa soo raacaya rag kale fa aqbala wuu soo qaabilay huwa isagii muxayiso ahaa wa akhuuhu walaalkii xuwayisa ama xuwaysa ama xuwayisa isagii walaalkii xuwayisa ayaa isa soo raacay wa cabdiraxmaan ibnu sahlin iyo cabdiraxmaan ibnu sahl saddex ninkii ninka la socday iyo walaalkii kaa walaalkii oo la yidhaahdo xuwayisa muxayisa iyo xuwayisa waa ibnu mascuud baa dhalayo waa ilmo ibnu mascuud waa ayib waxaa kaloo la socda saddexdooda cabdiraxmaan ibnu sahal oo ninkii la dilay walaalkii ah marka waa saddex nin oo isu ilmaadeer ah oo wada socda midna ninkii dhintay bay walaalo yihiin labada kalena waa laba walaalo ah kanna ilmaadeer bay yihiin ayib saddexdoodaa issoo raacay nabigaa loo yimi sal ly aslam fadahaba markaasuu u qastay ama uu damcay muxayisatu muxayisaa damcay liyatakallama inuu hadlo inuu hadalkii bilaabo oo nebiga arrintii u sharxaan ayuu marka damcay ama uu qastay wa fa qaala markaasa wuxuu ihi rasuululahi baa wuxu uhi sal lay aslam kabir kabir weyne weynee ah, yuriiddu wuxuu ula jeedaa assinna da-duu ula jeedaa yani weyne weyne wuxuu ka wadaa ninka kaa weyn hadalka u daa ha hadle hadalka ninka kaa weyn ku hormari macnaheedu waad garanaysaayo saddexda nin cabdiraxmaan baa ugu yar oo ninka dhintay walaalkii ah ninkii la dilay walaalkii ah xagga da-da waxaa ku xiga muxayisa waxaa ugu weyn ragga meesha socda xuwayisa u weyn marka walaalkii oo ka weyn baa meesha socda hadalkii inuu bilaabo damcan wuxuu yihi ninka kaa weyn hadalka u daa kabir kabir weyne wey macnaha sidaas weyaan riwaayo kale waxay leedahay ninkii damcay inuu hadlo cabdiraxmaan ibnu sahal buu ahaa oo ninka la dilay walaalkii ah isagaana ragga ugu dayar saddexdooduba isaguna nebigu ku yidhi sal lla alay slam kabir kabir weyne weyneyo ninka kaa weyne meesha socda in adeerkaa hadalka u daa isagoo ha kaa hormaro ayib taana riwaayo kale wey waxaa laga faaiidaysaa kabir kabirtaasi haddii la wada socdo hadalka in e, lagu hormariyo ruuxa da-dee weyn leanna da-du mar walba shareecada ictibaar bay leedahay da-du ictibaar bay leedahay muxuu ahayey shareecadu yani qiimaysiisaa ruuxa kaa weyn saas man yuriidu wuxuu la jeedaa assinna da-da fatakallama markaa waxaa hadlay xawayisatu baa hadlay saddexda ninkii u weynaaba hadalkii bilaabay uma kadibna takallama waxaa hadlay muxayisatu baa hadlay oo goobjoog ahaa oo ninka la dilay la socday faqaala rasuululahi sal lay sl rsulku wuxuu yidhi waxay markaas ku dacwoonayaan ninkii cabdullaahi ahaa waxaa dilay yahuud ree khaybar baa dilay yahuud baana dishay rasuul ilah dhiiggii waan uga fadhina faqaala rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi ima an yaduu inay ka magbixiyaan saaxibakum saaxiibkii inay magtiisa dhiibaan wa iima an ya ama inay iclaansadaan bixarbin dagaal inay ku talagalaan oo iclaansadaan labadaa mid waay yani waxa weeyaan inay magtii bixiyaan maadaama ninka ay dileen hadday bixin waayaan macnaha waxay ka dhigan tahay ballantii iyo cahdigii naga dhexeeyey heshiiskii waa jabay dagaal bayna ku talagalayaan markaa saas maana ayb jumladaasi imaa an yaduu saaxibakum ayaa waxaa deliishaday culimmada qaar ka mid oo odhanaya qasaamada iyo dhiigga laysku tuhunsan yahay haddii dhaaruhu dhacaan mag unbaa ka waajibta mooyaane qisaasi kama waajibto maxaa yeele nebigu wuxuuhi bay leeyihiin imaa an yaduu saaxibakum inay ka mag bixiyaan lama sheegin qisaas marka waana utagi doona waa masle laisku khilaafsanya wa imaa an ya'danuu bixarbin ama inay dagaal iclaamiyaanoo ay dagaal ogaadaan oo ku talagalaan ayb waxaa qaba iyadana oo laga faa-iideysanaya ima an ya-danuu taasi ayadana culimada qaar waxay u deliishadeen haddii dadka gaalada ah ee cahdiga ku jira ballanta lagula jiro ay muxuu ahaayey muslimiintii ay qaar ka mida laayaan ballanta ay kula jireen inay ballantoodii jabayso inay ballantoodii jabayso wabitaali masaladu ay noqonayso marka iclaanu xarbin ay dagaal markaa ku talagalayaan ayb ballanjabin baa markaa laga soo qaadaya beli ayb fakataba markaasuu nabigu qoray sal lay aslam mabdaiya waa saas mabdaiya laakiin goormay noqonaysaa markii dhiiggu sugnaado markii dhiiggu sugnaado laba mid ama magtiibay bixin ama dagaal bay ku talagalayaan laakiin dhiiggii waa in la sugo horta yaa ka horaysa dhiiggii siduu u sugi lahaa buu marka nabigu gudagalay sal lay waslam fa kataba nabigu waa qoray ilayhim ayaguu u qoray fii daalika arrinkaa dhexdiisa arrinkaasuu qoraal uga sameeyey qoraal uga diray qoraal ku saabsan fa katabuu markaasay soo qoreen innaa anagu wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay maa qatalnaahu maanaa dilin bay soo qoreen ninkaan la sheegayo maanaan dilin faqaala markaasaa wuxuu yihi nabigu sal lay sl lixuwayisata wa muxayisata wa cabdiraxmaan ibni sahlin saddexdoodaa wuxuu ku yidhi ataxlifuuna ma dhaaranaysaan oo tastaxiquuna ma mudanaysaan dama saaxibikum saaxiibkiin dhiiggiisii markaa yahuud ma ku yeelanaysaan oo ma mudanaysaan ah, diyaa mugti inaad dhaarataan ode haddaad dhaarataan markaa yahuud waad ku yeelanaysaan dhiiggii ayib riwaayo kale waxay ahayd fi saxiix muslim yuqsimu khamsuuna minkum calaa rajulin minhum fa yudfacu biummatihi konton idinka idinka mid a ayaa dhaaran inay iyagu dhiiggii qabaan baad ku dhaaranaysaan konton idinka idinka mid a dhaaran markaa kadibna ninkaad ku dhaarataan inuu dhiigga idinka qabaa gacanta laydinka gelinay saas wey macana ataxlifuuna ma dhaaranaysaanoo watastaxiquuna ma mudanaysaan markaa dama saaxibikum saaxiibkiin dhiiggiisa ma mudanaysa saa diyaar mawti inaad dhaarataan qaalu waxay dhaheen laa maya ma dhaaranayno xayl waxaan kadaata waa uun ninkii dhexdoodana waa laga helay nimankuna niman heshiis una la laakiin colaadii dad ka dhexaysay ahaayeen annagu inay iyagu badiyeen baan u badinaynaa inay dileen baan u badinayna lakiin wax aan hubnoon ku dhaaran karna ma kuma dhiiran karna dheh qaala nabigu wuxu sal lay slam fayaxlifu waxaa dhaaran marka lakum idinka yahuudu yahuud baa idiin dhaaran marka haddaa idinka dhaartii ku dhiiran weydeen yahuud baa la dhaarsiini inayna dhiiggaa qabin inayna dilin wax dilin ayna ogeyn qaaluu markaasaa waxay yidhaahdeen laysuu maynan ahaanin muslimiina muslimiin maaha maxay dhaaranayaan waaba yahuude bimacnaa waxa weeyaan muslimiinba ma aho niman ila ruuxa muslimkaabaa sidiisaba alla kacabsi iyo dhaarta khatarteedii ay xidhaan laakiin yahuud xarinka xidhmaba jiro rasuul ilahi way iska marhayaan dhaar bay ku dhufanayaan marka nimankaasaan dhaartooda qaadan karnaa saasay dheheen manaa xoog waa gushiyeen laysumayn ahaanin muslimiina muslimiin ma aho dee markaa dhaartu ay celiso ma dhaarta ay ka run sheegaan fawadaahu waa ka magbixiyey rasuululahi baa ka magbixiyey sal lay slam min cindihi agtiisa markaasuu nabigu mati ninkaa isagaa agtiisa ka dhiibay riwaayo kale waxay leedahay min ibili sadaqati xoolihii sadaqada geel sadaqa ah oo markaa joogay yuu nebigu ninkaa magtiisa ka dhiibay fabacasa markaasuu nebigu diray ilayhim ayaga wuxuu usoo soo diray miata naaqatin boqol neef oo geel ah boqol hala ayuu nebigu usoo diray sal lay slam oo gacanta kasoo soo geliyey nimankii qaraabada ah. nimankii saddexdaha ah qaala sahlu wuxuu yidhi falaqad rakadatnii waxaa i haraatiday minhaa boqolka xaalay ka mid tahay naaqatun hal oo xamraau cas ah, hal guduudan oo geeli ka mid a bahal haraatay ugu dhufatay buui yani sida ay qisada uu u hubo bay intani ku saabsan tahay macnaha muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray ayib xadiidkani marka wuxuu jidaynayaa xukumka la yidhahdo qasaamada qasaamaduna waa sa aan sheegnayo waxay ku saabsan tahay dhiig laysku tuhunsan yahay shaksi gooniyo markaa loo haystana uusan jirin laakiin dad baa lagu tuhunsan yahay ayb taasay ku saabsanta wuxuu faaideynayaa marka qasaamada mashruuciyadeeda iyo inay mashruuc tahay jumhuur ahlicilmi baa qaba badankood sidaasay qabaan qaar baa ka doodsan laakiin waxay leeyihiin xadiidku calaa khilaafi alqiyaas waay laakiin ra'yigood waa ra'yi laga xoog badanya muxuu ahaayey shubha jirta calaamaa jirta waxay isku waafaqsan culimmada badankood in aysan qasaamadu ama dhaarahani ama sheegashada dhiiggu uusan soconaynin allaahumma inay jirto wax shubha ah dadka wax lagu sheeganayo ee dhiigga lagu sheeganayo waa inay shubha calaamo uun jirto lows bay dhahaan fuqaadu lows lows waa uun qariino inay jirto wuxuun la dhihi karo dadkani waxan waa ka suuroobi karaa maalan ruuxiioo la dilay baa dhexdooda guryahooda dhexdooda laga helay culimada qaarkood waxay leeyihiin eh, muxuu ahaayey sida abu xaniifa iyo asxaabtiisoo kaleeto qasaamadu waa in meydkii la helo meydkana waa inuu nabar ku yaallo oo in la dilay markaa ay noqonayso dad koobanna dad koobanna meeshaa waa inay degan yihiin dad kooban waa inay ku sheegtaan maalan yacni inay yidhaahdaan qabiil hebel oo kale koox hebel oo kale laakiin magaalo dhan hadday yidhahdaan nairobi wax degan oo dhan baanu u haysanaa nairobi yaa laga soo qaba wa marka dad maxsuuriin oo kooban waa inay yihiin bule meydkiina waa isagoo meyda in la helo calaamadina waa in laga helo kutusaysa in la dilay saas wey macana alimaamu maalik iyo leyf iyo shaafic iyagu waxay ku tageen qasaamadu ma sugnaanayso ilaa dadka ruuxa la dilay iyo dadka loo haysta inay dileen cadaawad hore inay ka dhexaysay mooye waa inay cadaawadi jirtay bay leeyihin haddayna cadaawadi jirin oo mujarad iska sheegasho ay tahay ruux gooniyana ayna ku sheeganayne dad uun badan ay ku sheeganayaan waxba laga soo qaadi maayo bay leeyihin waa inay jirto sidii nebiga sal ly waslam iyo yahuudo kaleeta khaybar deganay ilan qisadu khaybar markay dhacayso yahuud iyo nebiga sulxi heshiis baa ka dhexay laakiin cadaawad baa ka dhexayso dad israbo ma ah yahuudina xoog bay ku galeen waa baqeen waa baqeen sulxiga yani waxay ku galeen cabsi bay ku galeen waa laga adkaaday laakiin cadaawad bay u helaan nebigiiyo saxaabadiisa marka sidaasoo kale cadaawaddaasi waa inay jirto sabab keeni karta inay ruuxan dileen oo shubaha noocaasa waa inay jirtay leeyihin macna adiga waxay fuqaadu yidhahdaan badankood waa inuu lows jiro lowsku waa qariino xun calaamo ah oo ku tusi karaysa dadkan waxay sheeganayaan inay suurtoobi karto saasma haddii calaamada ayna jirinba iska uun iska kordhac una iska sheego un hadday tahay markaas waxay leeyihiin qasaamo ma imaanayso waxbana laga soo qaadi maayo bayb alimaamu thawri iyo abu xaniifa iyo awsaaci waxay ku tageen sidoo kale in ay konton iyaga ka midii dhaaranayaan konton yaa dhaaranaya xadiisku wuxuu inoo sheegay dhaarta waxaa lagu horumarinayaa konton ka mida dadka dhiigga sheeganaya asal ahaan waxaa la aqoon jiray waxyaalaha laysku sheegto dhaarta waxaa iskale ruuxa wax lagu sheeganayo asalku waa saas muxuu ahay albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar asalku waa saas caddaynta iyo markhaatiga waxaa laga rabaa ruuxa wax sheeganaya ruuxa wax lagu sheeganayana waxaa lagu leeyahay dhaar qaacidada asalka waa taas qasaamadu waa cagsiyo qasaamadu way ka gedisantahy qasaamadu waxa weeyaan dhaarta waxaa lagu yeelanayaa kuwa wax sheeganaya haddii kuwaasi dhaaran waayaan baa dhaarta waxaa lagu wareejinayaa kuwii wax lagu sheeganayo waana sababta keentay inay fuqahada qaarkood yidhaahdaan xadiidka qasaamadu asal ahaanba qiyaaskii qaacidadii asalkaabuu khilaafsan yahay oy diidaan markaa laakiin sawaabku waxa way siday culimmadu taqriirinayaan xadiidku isagaaba mar hadduu sugnaado qaacido mustaqil lidaatiha waay waa qiyaas mustaqil lidaati qiyaas buu caariday iyo asal buu caariday lama yidhah isagaa asal mustaqil ah saas man marka ayagaa dhaarka la dhahaya kuwee dhaaranaya waxaa dhaaranaya dadka dhiigga sheeganaya konton iyaga ka a ayaa dhaaranaya oo dadka qaraabada iyo adeerada iyo ilmaadeerada iyo dadka xigtada ah konton ka mida dhaaranaya kontonkaasi hadday dhaartaan xaqii way yeelanayaan marka hadday dhaartii ku dhiiran waayaanna dhaartii marka waxaa lagu wareejinayaa dadkii wax lagu sheeganaya konton idinka idinka mida dhaartaa la dhahaya oo say ku dhaaranaya waxay dhahayaan maanaan dilin wax dilayna ma ogin bay ku dhaaranayn nin walba saasuu leey wallaahi inaanan dilin cid dilayna aanan ka warhaynin saas way ma dilin cid dilayna ma ogi saasay ku dhaaranayn konton reerka ka mida markay saa ku dhaartaan khalaas dhiiggii marka saasuu ku baaba'aya dhiiggii saasuu ku baaba'aya ayb tan aan nebigu sal alay wasalam markii ay iyagiina ka gaabsadeen yahuudna ay dhaheen dhaartooda ma aaminayno nebigu magta uu bixiyey uu ka bixiyey xoolihii sakada ama sadaqada ahaa taa iyadii wax weeyaan yani waxay kutusaysaa un asal ahaan dhiigga ruuxa muslimkaa ah haddii meel kale laga bixin waayo cala aqali taqdiir inay sanduuqa dowladda iyo baytulmaalka iyo in dhiiggiisa laga bixiyo marar badan banuu nabigu samayn jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas maana ayb laakiin asal ahaan dadkaas baa lagu leeyahay asalku sidaas weyaan waxaa aada isugu khilaafsan yahay qolyaha dhiigga sheeganaya hadday dhaartaan ruuxay wax ku sheeganayeen ee dhiigka ku sheeganayeen ma qisaas baa lagu yeelanayaa mise ma keliya laasimayso qisaas sideedaba qasaamadu qisaas ma laasimaysa miya inay dhiig inay ma keliya laasimayso oo dhaarta ay ka dhalato ma keliya qisaas laakiin ayna ka dhalanin ayaa waxaa qaba culimada badankood rabiicat ara'yi maalik leyt ibnu sacad awsaaci shaafici fii axadi qowleyhi axmed iyo isxaaq iyo abu thawr daawuudin aahiri shuruud bay u dhigeen waxay qabaan qisaastu way waajibi oo qasaamada hadday dhaartaan dadkani qisaas bay yeelanayaan ruuxay ku sheeganayeen inay qisaastaan oo gacanta loo geliyo waxaana xoojinaya riwaayada muslimo konton idinka idinka mid a ah dhaaran hadday dhaartaanna ninkaad ku dhaaranayseen inuu wax dilay baa marka gacanta laydinka gelinaya gacanta laydin saasay macnaha u daliishanaya bacdu ahlicilmina waxay qabaan ma ahee wuxuu waa uun eh, muxuu ahaaye sheegasho iyo uun male ah qisaas kama waajibayse diye iyo mag unbaa ka waajibaysa ayadana waa masala isku khilaafsanyah an rajulin nin waxaa laga warinaya oo min al ansaar ka mid a ah ana rasuul allah xadiiska waxaa kaloo laga faa'idaysa dadka wax isku haysta haddii ruuxu laga rabay caddaynta iyo markhaatiga uu markhaatiga keeni waayo kii wax lagu sheeganaya dhaar lagu yeesho kii wax lagu sheeganayo faasiq noqdo waaba ruux iska faasiqaba diinba male waxba uma aaba yeelahayo dhaarta inuu iska maraa laga yaabaa hadduu kani soo istaago yidha war ninkan dhaartiisa kuma kalsooni oo dee caddayntii markhaatigii weyday garta see kaloo loo goyn ya ma soconaysaa dhaartiisa kuma kalsooni ma soconayso laba mid caddaynkeen waad keeni weyday sooma faasiquu dooni ha noqde wuu kuu dhaaran hadduu kuu dhaarto isagaa isu daa isaga ilaha isu daa adigana banaanka maad mari waxaad daahirkeen la xukumi karaaye ama qaadi ama maxkamad ama muxakam uu xukumi karo waa intaa ilan gartii in la kala gooyaa la rabaa inay laalaadana lama rabo intaa ka badanna lama awoodi karo wixii intaa ka qarsoon oo dhaarta been buu ku maray marrun buu ku maray fisqigiisa wixii ka dhashay ilahay bay la jirtaa u da asagaaban ku faa'iidayninba leanna waxaa sugan xadiis qolyo sidanoo kale intay u dhacday oo konton ka mida dadkii wax lagu sheeganaya ay dhaarteen dhiiggaa ma qabno bay ku mareen kontonkii dhaartay sanad markuu soo wareegay hal nin kama noolayn reer dhanwa baaba-ay bay noqdeen eber dhaar baabaabiis waa iswanta marka waa khatar ruuxa dhaar macnaha uu og yahay ama uusan wixii hubin ku dhaartoo mara oo haddana xaq ku duudsinayay isagaaban sii jirayninba uun sii waarayninba hadduu sii waarana wuxuu la sii joogi baaba wax fiican ahayn meelun baa laga geli doonaa adiga marka intaa ka badan kuma lihid daar waxaan ahayn ma lihid ah, saas daraadeed ba xadiidka riwaayadkiisa qaar ka mid ah waxaa ku yimid waxaan dhaar ahayn ma lihidin yahuudi ama yahuud ha ahaato ama diin la-aan ha waxay doona ha noqdeen dhaar waxaan ahayn ma lihid ma idiin dhaaranayaan may kuma kalsooni dabsi naga daayo marka way macna meelahaasoo nabigu marka waxoogaa magtiisiiy sanduuqa waxba laga sii mara an rajulin waxaa laga warin oo min alansaari ansaar ka mid ah ana rasuullah sal lay slam rasuulku aqara wuxuu qiray alqasaamata qasaamadii ayuu qiray oo uu sugay w aqara wuu sugay alqasaamata qasaamadii ayuu sugay calaa maa kaanat sidii ay ahayd calayhi korkiisa fi ljaahiliyati islaamka ka hor siday islaamka ka hor ahaan jirtay buu nebigu u daayay sal lay slam wa qadaa wuu xukumay biha iyada rasuulullahi baa xukumay sal lay wasalam bayna annaasin dad dhexdood oo min alansaari ree ansaareeda ayuu ku kala xukumay fii qatiilin nin dhexdiibuuna ku xukumay oo iddacawhu ansaartaasi ay sheegteen cala alyahuudi yahuud korkiisa korkooda ay ku sheegteen yacni eh, waxaad garanaysaa xadiidka sugaya qasaamadu iyo qaabkan dhiigga laysku tuhmo in lagu kala baxo islaamka way ka horreysay jaahiliyadii carabtii islaamka ka horreysay baa sidan isticmaali jirta laba reer oo colaadii ka dhaxayso hadday wax isku sheegtaan in dhaaraha laysu maro sidaana lagu kala bogsoodo sidii ay islaamka ka hor ahayd buuna nebigu sal alay aslam ku sugay oo inuu ku sugay ku tusaya dhacdadaa dhex martay ansaar iyo yahuud buu nebigu sidaa ku xukumay sidiibuu marka loo daayo man leanna axkaamtii sideedaba jaahiliyadii carabta jiri jiray islaamka ka hor carabtu ay haysatay kulli lama wada tuurin kulli lama wada tuurin wixii lasoo reebo shareecadu sugtayna shareecadii baa sugtay wixii xumaa oon dani ku jirin oo maslaxa ku jirinna oon manfaco lahayna shareecadu waa tuurtay marka waa la kala hufay waa la kala soocay sidaas way macana ayib waxay yidhaahdaan muxuu ahaayey cabdilmualib baa u horeeyey wax jiday miyay dhahan adugu saasoo kale tashay ayib adugu odayaashii ree qureysheed unbaa ay ka soo jeedaa asal ahaanteeda inta badan qabaaisha islaysa oo isku deegaanka ah ayaa dhibtani dhex maraa markii colaado iyo wax jiraan dadkii waa isku daaq oo waa deris oo isku dhex jiraanoo maranmadu marka waxaa dhacaysa ruux meyda unbaa la arkay wax daliilna la garan maayo qabiiladii kale markay leen meel kale loo aadi mahaye qabiilkii deriska ay ahaayeen islayn jireen bay idinkaa laga dila ninka u ah la dagaalankooda ayuu baabu yahay ahlulbaqiga waa buuqaada baqigana waxaa la yidhaahdaa dulmiga iyo gardarada iyo xaqoo laga leexo asbai kaasa la ydhahda isilaaxana waxaa la yidhahdaa koox kasta oo gardaran oo awood leh oo baatilkeediiyo gardaradeedana ku dagaalamaysa iyo ahlubaqi la yidhahda waxaa u badan oo loo isticmaalaa oo mustaxan musطalaxan ay fuqahadii culimmadu u isticmaalaan alkhuruuj can taacati alimaam wa tarki alinqiyaad in imaamkii iyo madaxii muslimiinta daacadiisa laga baxo oo lagu kaco oo mucaarad inta la noqdo banaanka loo baxo hub la qaato taa lagu kiciyo marka in loo hoggaansamana la diido ama xaquu isaga lahaa in la diido ama wuxuu mudnaa inuu qaado sida maalan sakada iyo xuquuqda kaleeto lagu leeyahay raciyadda in laga hor istaago xoog la yeesho ayib ama wax shareecadu amartay inuu isagu sameeyo laga hor istaago wahaakada adiga isla markaana ruuxa saa samaynayahay waa inuu ta'wiil wuxuun waxbaa istusayo xaq uu isla xaq leeyahay waa iskula quman yahay waxbuu deliishanaya waxbuu deliishanaya imaamka noocaasi haddii lagu kaco madaxa muslimiinta iyo nidaamkooda marka lagu baxo hub iyo mucaaradnimo iyo lagu jabhadeeyo taasaa waxaa la yidhahdaa baqyi la yidhahda qoladaasaa buqaad la yidhahda buqaadu kuwa wey macna ayib buqaadda noocaasa imaamka ay ku kacahayaan shardi miyaa inuu yahay imaam laysku waafaqsan yahay oo caadil ah hadduu caadil yaho imaamnimadiisana laysku waafaqsan muslimiintu isku raacsan yihiin qolada ku kacday ee dagaalka ku qaaday inay buqaad yihiin waa la isku waafaqsanya kuwaas inay buqaad yihiin hadduu imaamku yahay imaam jaa'ir ah oo laftiisu daalim ah oo cadaalad aan ummadda ku wadin oo muxuu ahaay laftiisa wax ka khariban yihiinna axaadiista sida laga qaadanayo qolada ku kacdaay laftoodu waa buqaad leanna qaabka loolama mucaamaloodo xataa imaamku hadduu jaa'ir yahay loolama mucaamaloodo in hub loo qaato lala dagaalamo la rido laakiin waxaa loola mucaamaloodaa in dulmigiisa loo sabro oo dhibkiisa lagu sabro waa kii nebigu sal lay wasalam walow daraba dahraka wa akhada maalaka xataa xoolahaaga ha qaato oo dhabarkaaga ha garaaco oo ha ku dulmiyo sabir waa kii xadiis kale asxaabadu markay yidhaahdeen rasuula maku kacnaa ma ku kacnaayo nimanka noocaasa mala dagaalana wuxuu yidhi xataa tarow kufran bawaaxan ilaa aad aragtaan gaalnimo cad oo ilaahay agtiisa burhaan cad aad u oo shaki ku jirin ilaa aad aragtaan oy gaaloobaan oo diinta si cad ay uga baxaan ha ku kicina ha ka bixina daacadooda ha la dagaalamina maxaa loo diidayaa hadduu jaa'ir yahay xataa oo daalim yahay dagaalka lagu qaadayo kacdoonka lagu samaynayo ee hubaysani khaasatan mafsadada ka dhalanaysa ka badan jawrkiisa mafsadadeeda jawrkiisa iyo dulmigiisa iyo dadda dulmiyaa iyo wuu exdaa iyo reer buu noqday iyo muxuu ahaayey dad buu iska laayey iyo waa dulmi soo waa mafsado laakiin sidaa in lagu haystaay ilaahayna lala kaashado loo sabro baa dhaanta in la yidhaahdo xoog baa lagu ridaya lanna maxaa ka dhalanaya marka marka waxaa ka dhalanaya nidaamkii oo dhan oo burbura dhiiggii oo la banaysto amnigiioo meesha ka baxa dhulkiiba lagu noolaan kari waayo balaayo oo dhan ba ay riddiisu furmaysaa sufaha soo baxay marka waa tan inagu dhacday sooma tan inagu dhacday waa marka yacni waxa weeyaan imaamka ama jaa'ir ha ahaado ama caadil ha ahaadee hadduusan gaalnimo cad uusan bannaanka soo dhiganin in lagu baxaayo hub loo qaado oo lala dagaalamaayo waa baqyi waxaa kaloo isagana baqyi ah laba kooxood oo muminiin oo islaynaya oo dagaal ka dhexeeyo muslimiinta intooda kale waa inay heshiisiiyaan wain طaaifataani min almuminiina اqtataluu faaصlixuu baynahumaa markii la heshiisiiyey oo laga dhex shaqeeyey oo muslimiinta intoodii kaliya qabaaishii kaliya dowladdii ay dhex galeen ayaa qolo ka mida la kari waayay qolaaba si walba inta la yeelay baa heshiiskii diiday fain baqad ixdaahumaa cala اlأkhraa faqaatilu latii tabqii xataa tanfiya ilaa amrillah kooxdaa la kari waaye qabiilkaa la kari waaye sulxiga diiday si wada jiraa loola dagaalami marka waa buqaad iyaguna waa buqaad ilaa intee lala dagaalamaya xataa tafiia ilaa amri illah ilaa amarka ilahay ay usoo noqoto amarkan maxaa laga wadaa sulxigii iyo heshiiskii iyo nabadii ilaa usoo noqdaan hala garaaco halaysugu tago markaa marka baqyi buqaadda waxa la ydhahdaa waa koox kasta oo hubaysan oo dulmi iyo baqyi ku dagaalamaysa ama dowlad markaa ha ku kacsanaadeen oo dowladdaa soo sheegay labadii noocan soo sheegay midkood dooni ha noqotay markaa aan gaaloobin ama ma ahee koox muslimiin oo kale ha ku kacsanaadeen oo ay ka gardaran yihiin buuqaadbayba labadaba noqonaya buuqaadaasi marka la dagaalankeeda ayuu baabu yahay yaa la dagaalamaya waxaa la dagaalamaya dawladdii iyo muslimiintii kale jiray aan iyaga ahayn marka la dagaalankoodu inuu bannaan yahay waa xaaladaha laga soo reebo muslimka asalkiisu dhiiggiisu waa macsuum lalamana dagaalami kara lamana dili karo laakiin xaalado waxaa jira isagoo muslima haddana loola dagaalami karo oo shareecadu ka soo reebtay maxaa loola dagaalamaya lidafci mafsadatihi in la dilo qasadku meehe mafsadadiisiiyo dhibkiisana la doonayaa in laga hortago la joojiyo saas man adiga waxa weye waa uun xubinkaa ah oo jiraday oo lagu yidhi daawo kale male inaad goysa mooye soo kuma qasbani saas man waa min baab irtikaab akhafi dararayn laba dhib baa isu kahaysa ninkan haddii la daayo saa faraha lagaga qaadana dhib ka weyn buu soo wadaa xal kalena lama hayo maxaa la samaynaa marka tanna waa dhib tanna waa dhibe dhibkanaa fudud hala qaato halala dagaalamo way marka an ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man xamala ruuxii xambaara calaynaa korkanaga assilaaxa hubka nagu xambaara oo hub noo qaada falaysa muusan ahaanin minna anaga mid naga mid ah falaysa mina naga midma man xamala calayna muslim muttafaqun caleyh buhari muslim waa soo saaray dhowr lafdiga muslim wuxuu ahaa man salla calayna asayfa ninkii seef siibta oo seef iyo hub la baxa annagana noogu talagashan muslimiinta inuu nagula dagaalamo nagama tirsana saas maanaa seefta hubkii waagaa lagu dagaalami jiray bay ahayde waxaa laga wadaa uun ruuxii hub qaata oo ku talagala inuu muslimiin kula dagaalamo dhiiggoodu macsuum yahay ka mid ma aha oo naga mid maaha wey naga mid maaha nusuustaasi naga mid ma aha sidaa in loo daayo ayaa in badanoo salafka ka mid a ah ay qabeen oon la ta'wiilinin naga mid ma aha culimada qaarna tafsiil bay geli way galeenoo waxay laga mid maaha macnaha wax way diintiibuu ka baxay lagama wadee laakiin waxaa laga wadaa nabi kuma sugna ay laysa calaa ariiqatina leanna ariiqadii nebigu maxay ahayd dariiqadu waxa weeye uu jideeyey waxay ahayd inuu muslimku muslimka u hiiliyo soma nabadgeliyo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi dariiq waa kaa dariiqadu waxa weeyaan in afkaaga iyo adinkaaga laga nabadgalo haddii dariiqii intaad khilaaftay aada muslimiintii hub u qaadood kula dagaalamayso dariiqii ma haysid wey marka sooma dariiqii waad ka baxday xadiisku marka yani waxa wey wacd yani waciid adag baa ku sugan oo dadka ee muslimiinta dhiigooda daadinaya xaqdarrada ku daadinaya ama buqaad ha noqdeen oo yani dadkaasi dulmiga ku socda ayaa hadda loo daliishanaya an abi hurarata radi allahu canhu can nabi sal lay sl nabigu wuxuu ka warin qaala inuu yidhi man kharaja ruuxii baxa can iaacati daacada ruuxii ka baxa ninka muslimkae khaliifka ah ee muslimiinta xukuma ka amar qaadashadiisi iyo yeelidiisi iyo ka dambayntiisa ruuxii ka baxa waa oo wa faaraqa faaruqa aljamaacata wadajirka muslimiintana faaruqa ka dhex baxa wadajirka muslimiinta waxaa laga wadaa aljamaacadaasi muslimiintu markay madax leeyihiin madaxoodii iyaguna wada socdaan waa jamaaco aljamaaca mar kale waxaa lagu ilaaqaa xaqa lagu la ilaaqaa laftiisa aljamacatu maa waafaqa alxaqa walow kunta waxdak ibn mascuud sooma yani jamaaca waa xaqa wey cidii waafaqto keligaana aad ahaatid marka aljamaaca bimacna alxaq waa loo isticmaala aljamaaca oo laga wado wada jirka muslimiinta siyaasiga ah oo dowladoodiiy iyagoo wada jira macnahaasaan hadda laga wadaa wafaaraqa jamaacata wada jirka muslimiinta ee madaxdoodii iyo raciyaddii wada socdaanna faaruqa oo bannaanka uga baxa oo maata sidaa ku dhinta fa miitatuhu qaab dhimashadiisu miitatun waa qaab dhimasho jaahiliyatun oo jaahiliye loo nisbeeyey nooca uu u dhintay waa noocii jaahiliyadu u dhiman jireen oo kale islaamka ka hor dadkii dhiman jiray akhraja waxa wariye muslim muslim baa wariye famaata miitatan jahiliya waxaa laga wadaa ehlu jaahiliyadii dadkii jaahiliyada say u dhiman jireen buu u dhintay macnaha oo waxaa laga wadaa dadkii eh, gaalnimada ku dhintay islaamka ka hor tashbiihina macnaheedu waxa weeye dadkii islaamka ka hor noolaa ee gaalada ahaa baa fawdo isaga noolaan jiray fawdo amiir male cid amarta male cid uu ka dambeeyo male cid uu la tala yahay male isaga keligii fawdo marka inaad fawdo uun isaga iyo nidaam la-aan oo intaad madaxii iyo nidaamkii muslimiinta iyo kala dambayntoodii wixii intaad jebisood bannaanka uga baxday sidaa inaad ku dhimatahay waa nidaamkii jaahiliyada jaahiliyada fawdada iyo inay intidaamka iyo ka hor yimaadaan saa ku dhiman jira ila wax iska ahaya dad qabaa'il ah oo qabiilooyin ah oo ninku uun qabiilkaa inuu wax la wadaaga mooyaane nidaam iyo dowladii hoos yimaadaan ma jirin saasku markay isaga dhiman jireen laakiin muslimka waxaa la rabaa marba hadduu nidaam jiro nidaamkaasina marka uusan islaamka ka baxsanayn oo uu islaam yahay muslim yahay nidaamkaasi inuu hoos joogo oo amarkiisa qaato oo taladiisa qaato oo ka dambeeyo oo la tacaawuno oo khayrka ku caawiya baa la rabaa wixii sharci nidaamkaasi la yimaadana inuu gooniyahaantiisa uga beri noqdo ka tago laakiin uusan bilaabin inuu ku kaco oo dadka ku kiciyo oo muxuu ahaye la dagaalamo oo taasaa la diidaya macna ayib haddii kale waxay noqonaysaa maata miitatan jaahiliya miita nooca dhimashada oo baycala-aan iyo nidaam la-aan ah miitada jaahiliya saas an ummi salmata ummi salma waxaa laga weri radiallahu canha qaalat inay tidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi taqtulu waxaad dilaysa camaaran camaar waxaa dili doonta alfi'atu kooxdii albaaqiyatu ee gardarnayd rawahu muslim baa weriye xadiiska dhamaystirkiisu waxa weye yadcuuhum ila aljanna wa yadcuunahu ila annaar camaar markay kooxdaasi dilayso isaguna jannaduu ugu yeedhaya ayaguna isaga naartay ugu yeedhayaan ayb camaar ibnu yaasir waay camaar ibnu yaasir fi-ada waxaa dili doonta gardar waxaa dilay kooxdii mucaawiyat bn abi sufyaan dagaalkii aad garanaysaane saxaabada dhex maray sifiin reer shaam oo mucaawiya hogaaminayo iyo muslimiintii kale oo cali bn abi aalib uu hogaaminayo alkhaliifat rashid waa kuwii e, isku khaldamay oo dagaalkii sifiin dhex maray dagaalkaasi markuu dhacay ayaa camaar lagu dilay dagaalkii sifiin baa lagu dilay yaa dilay ciidankii mucaawiyaa dilay ciidankii mucaawiya ayaa dilay ayib nebiguna muxuu yidhi camaar waxaa dili doonta kooxda gardaran sooma halkaa waxaa laga qaatay dagaalkii dhex maray cali bn abi aalibin radi allahu canhu iyo mucaawiya oo reer shaam ah dagaalkaasi waxaa ku gar lahaa cali iyo kooxdiis mucaawiya bn abi aalib iyo dadkii la socdayna dagaalka waa ku khaldanaayeen xadiiskan iyo axaadiis kaleeto macnahaasay tusayaan oo muujinayaan intaasi marka naskaa ku tusay laakiin intaa wixii ka siyaadsan oo in mucaawiye iyo kooxdiisii la duro oo wax laga sheego oo la dhaleeceeyo oo la lacnado oo laga beri noqdo taasi maya leanna mucaawiya inta la socdaayey waxay ahaayeen mujtahidiin saan hadda kor soo marnay sooma laakiin ijtihaadkii baa la gafay mujtahidkuna hadduu gafo dembi inuu yeesho iskaba dhaafay hal ajir buu leeyahy xadiiskii nebiga soo maha ida ijtahada alxaakimu fa faahtaa falahu ajrun hadduu ijtihaado ijtihaadkii la khaldamo hal ajir buu leeyahy waida ijtahada fa asaaba falahu ajraan hadduu intuu ijtihaado ijtihaadkii uu asiibo xaqii helana laba ajir buu leeyahy saas daraaddeed waxaa la leeyahay saxaabadii meesha ku dagaalantay maadaama labada dhinacba ay mujtahidiin ahaayeen laba mid waa bayna ma'juurin biajrin waaxid wa ma'juurin biajrayn sidaa in lagaga aamuso hawshii saxaabada dhex martay aada loo sii gelin waa madhab ahlisunna waljamaca laakiin haddana maca dalika nusuusta waxaa ku cadotaa aan macnaheedu ahayn oo ka gedisan labada kooxood nebigu wuxuu caddeeyey waxaa khaldanayd cali nimanka la yidhaahdo mucaawiye iyo kooxdiisa qoladan kalaa gar lahayd sababtay u gar lahayd waad iska garanaysaa cali bn abi aalib khaliif buu ahaa soo ma khaliif muslimiinta la mubaayacodeen buu ahaa mucaawiyana mu uusan kuma haysanin khaliifnimada cali inuu khaliifkii muslimiinta iyo mucaawiya uu ogolaa iyo kooxda la socoto laskuma haysanintaa iyada laakiin waxoogaa is-afgarawaagu wuxuu ka dhacay markii la dilay e, cusmaan radi allahu canhu oo cusmaan nimankii sawaarta ahaa ee kacdoonka sameeyey ay dileen ayaa reer shaam oo markaa cusmaan dhalasho ahaana ay isxigeen ayaa waxay yidhaahdeen caliyow waa kula mubaayacoonaynaaye dadkii dhiigga galay ee cusmaan dilay gacanku dhiiglayaasha ahaa sooqa qaboo gacanta naga soo geli dadkaa markaad gacanta naga soo geliso beecadii waa kula gelaynaa laakiin dadkaasoo ciidankaagii ku dhex jira inaannu iska ka raacno beeca ku siino maya khaliifnimadaadana kama doodsanino kuguma haysanno calina wuxuu lahaa war muslimiintu waa qaybsan yihi nimankii cumaan dilale niman xoog badan waaye niman hadda lasoo qaban kara maaha aynu horta intaynu baacadii aada soo gashaanoo midowno oo xooggii muslimiinta laysku soo celiyo kiiska markaa kadib baadhis ha la galo oo gacan ku dhiiglayaashii aan raadinno innagoo isla soconno sidaas daraaddeed aan markaa mid mid usoo qabanno waxay mudan yihiin aan marinno soma talada calina saasay ahayd labadaas qadiyadoodoo ijtihaadiya la kala watay marka qadiyadu marka saasay ku timidoo dagaalku marka sababtaasuu lahaa intiisa badanna waxaa ka dambaysay oo kicintiisa lahaa dad ku dhex jiray saxaabada laakiin saxaabada aan ka mid ahaynoo xumaan watay sida dagaalkii jamal qoladii kicisay oo kale qiso dheer weeyaan laakiin muhimmaddu waxa weeyaan yacni taqtulu camaaran alfi'atu albaaqiya yacni koox gar daran oo laga gar leeyahay inay ahaayeen bay kutusaysa saas daraaddeed baa mucaawiye markii camaar la dilay ayaa waxaa la yidhi mucaawiyow inaad khaldan tahay waxaa lagu gara adiga kooxdaada camaar baa dishay camaar idinkaa dilay baa la yidhi nabiguna wuxuu yidhi camaar waxaa dili doonta kooxda gardaran mucaawiya wuxuu yidhi baa la yidhahda ninkii dagaalka soo geliyo koobta keenay baa dilay bu maanaha dagaalka keenay ninkii dagaalka keenay oo ciidan u ah oo goobta keenay ninkaasaa dilay markaasa waxaa lagu yidhi haddaba saa hadday tahay waxay noqonaysaa xamsat ibnu cabdilmualib nebigaa dilay ya ilan xamsat ibnu cabdilmualib yaa goobta keenay uu dagaalka ku galay soo nabiguma keenay amarkiisa kumayba marka mucaawiyo saa ma aha baa lay mucaawiyo sidaas maaha marka intaa unba xadiisku faa fia gar daran oo laga gar leeyahay inay ahaayeen intaa wixii ka siyaadsan waa masalada ahlusunna waljamaca ay leeyihiin wixii saxaabada dhex maray ha laga gaabsado sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah majmuuc alfataawa ninkii si fiican u akriyahay macaani aada u qiimo badan oo dagaalka ku saabsan buu ka helaya qawaacid aad mawaaqif u baahan in masaladan la iska taago macna ayib وعن ابن cمر رضي الله عنهma qال wuxu uhi qala rasuل الlahi sl ly waslam rasuulku wuxuu yihi hal tdri Ah, yani waxyaalaha ibnu taymiya aada ugu dheeranaya waxaa ka mid ah xataa wuxuu leeyahay cali bin abi aalib dagaalkaas inuu qaado inuu ka baaqsadaa ka fiicnayd buu leeyahay isagoo ku gar lahaa haddana inuu ka baaqsado oo si kale la raadiyo ayaa ka fiicnayd buu leeyahay waxaana ku tusayaa xadiidkii nebiga sal lay aslam uu nebigu dhihi jiray sal lay aslam ina bnii hada sayidun wiilkaygani waa sayid xasan soomaya wiilkaygan waa sayid allana wuxuu ku heshiisiin doonaa laba kooxood oo mu'miniin ah oo islayn doona oo sheegashadooduna ay mid tahay marka wuxuu leeyahay dacwada dagaalkaasi hadduu yahay shay alla jecel yahay oo yacni wanaagsan hadduu yahay joojintiisa uu ilaahay xasan ku joojinayo sababtiisa masiye iyo ammaan lagama dhigayo dagaalka alla jecel yahay wadidiisana waa jecel yahay sooma joojintiisanama jecla laakiin dagaalkii alla uusan jeclayn joojintiisiiyo ciddii joojisa iyuu alla jeceliy sooma xadiiskaa iyo nusuus kaluu daliishana wuxuu leeyahay xataa cali dagaalkaasi khiyaaraad kalaa ka fiicnaa buu leeyahay hadduu masaladu waa masalo meelo kale tafasiil in lagaga bixiyo mudan laakiin uun taqriiban alfi albaaqiina unbaan ka baqay inay u qaadataan dadka qaarkoodoo waxoogaa iska saliiqtu lisaan oo carabkiisu iska furay inuu saxaabada iska caayo oo mucaawiye iska caayo oo muxuu ahay waana iska badan tahay maana waana shiicada laftoodu meesha ay meelo badan oo dadka ay ku khaldaan an ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasulu lah sal lay slam rasuulku wuxuu yihi hal tadrii ma og tahay yabna ummi cabdin ah, ina ummi cabdiyo hal tadrii ma og tahay yabna ummi cabdin ummi cabdi hooyadii yani wiilkeediiow ma og tahay kayfa sida uu ahaaday llahi ilahay xukumkiisu fii man dad dhexdooda baqaa gardarsaday oo min haadihi lummati ummaddan ka mid dadka intay gardarrada ku kaceen koox xoog leh oo iskaashanaysa oo isdifaacaysaa xukumka ilaahay uu xukumay qoladaasi ma taqaanaa sida uu yahay qaala wuxuu yidhi allahu alle warasuuluhu rasuulkiisa aclamu u ogaansho badan allihi rasuulkiisa iga yaqaan qaala wuxu uhi nabigu sal ly wasalam laa yujhazuu laysma raaciyo calaa jariixihaa kooda dhaawacmay kooda dhaawacmay lama dhaawac tiro oo laysma raaciyo lama dilo kooxda noocaasee buqaadda ah ee hadda aan soo sharxnay gardarrada wadda haddana xooggii awoodda leh ee dagaalamaysaay kii ka dhaawacma laysma raaciyo lama dilee dhaawiciisa waa la soo qaadaa waa la dhaawiciyaa laa yujhazu laysma raaciyo oo lama dedejiyo calaa jariixiha midkooda dhaawacmay walaa yuqtalu lama dilo asiiruhaa ka lasoo qafaashay ee laga soo qabsadana lama dilo oo inta lasoo qabta isagana qoorta looma casayo walaa yutlabu lama raadsado xaaribuhaa kooxdaa mid midkooda cararay ninka fakaday oo dagaalka ka cararayoo isagana lagama daba ordo lagama daba tago maadaama uu cararay waa laga hadhaa walaa yuqsamu lama qaybiyo shay-uhaa xoolaha ay ka carareen laga qabsadana lama qaybsado iyagii baa dib loogu celiya laakiin haniimo iyo fay la qaybsado maaha rawa waxaa wariya xadiidkaasi albazaaru bazaar baa weeye walxaakimu wa saxaxahu wuu saxiixiye xaakim fawahima wuu ismoodsiiyey saxiixintaas saxiixintaa wuu ku khaldamayo xaakim wuu ismoodsiiyey buu leey xaafid sababtu maxay tahay lianna fii isnaadii sanadkiisa waxaa ku jira xadiidka kawthar ibnu xakiim nin la yidhahdaa ku jira wa huwa isaguna matruukun waa nin laga tegey xaakim saxiixulisnaad inuu yidhi sax maa bule xaafidku oo sanadka xadiidka ninkaasaa ku jira sababtiisuna xadiidku ku yahay daciif jiddan daciif jiddan wey xadiidku dacfigiisu aad buu u daranya ayib waxaana daciifiyey oo sababtiisa ku daciifiyey ibnu cadi bayhaqi cabdilxaq alishbiili dahabi fi talkhiis ibn cabdilhaadi haytami ibnu xajar laftiisa iyo sheekh albani iyo keyrkoodba xadiidkani marka waa xadiis daciifa ah bilitifaaq ayib ma sugnaan ma sugnaan wa saxa waxaa asaxay buu yihi xaafidku can caliyin cali waxaa ka asaxay min turuqin duruqna ka asaxay naxwu xadiidkaa mid la mid a mawquufan xaal yahay mid cali ku eg oon cali dhaafsiisnayn akhrajahu waxaa soo saaray ibnu abi shaybataa soo saaray walxaakim iyo xaakim baa soo saaray xadiidku markuu marfuuc yahay oo min xadiid ibni cumar uu yahay waa daciif weliba dacfigiisu shadiid yahay waa kaa aan sheegnay laakiin isaga oo mawquufo cali hadalkiisii iyo xukumkiisii ah oo nebiga aan gaadhsiisnayn ayuu asaxay buu leeyahay oo ibn abi shabiya xaakim ay soo saareen lafdigiisu wax ruwa cali bn abi aalib maalintii jamal maalintii jamal maalintii jamal waxaad garanaysaan iyadana sitiin bay ka horreysay oo iyadana waxay dhex martay cali eh, bn abi aalib iyo ciidan uu watay iyo talxa iyo zubayr iyo caaisha oo dhinac ahaa oo ciidan watay masaladuna marka hore in la dagaalamo laguma talagashanay laakiin sulxi baa la rabay in la sameeyo isla dhiiggii cusmaan baa marka arrintu ka taagnay dhiiggii cusmaan baa arrintu ka taagnay marka eh, sababteedu waxay ahayd saxaabadu markii arrintu dhacday kuufaa laysugu tegey kuufa markii laysugu tegey baa waxaa la damcay in arrintii laga wada hadlo heshiisna laga gaadho heshiiskiibaa la gaahay marka heshiiskii markii la gaadhay nimankii dhiigga galay oo gacan ku dhiiglayaashaha ayaa habeenkii iyadoo ciidamadii fadhiyaan markay heshiiskii ka war heleen baa waxay yidhahdeen yaa loo heshiinahaya soo innaga laynoo heshiinahay xabadda aan bilownaa leyl xabadi ma jirine laakiin dagaalka aan bilowna weh ha isku qasanto meel laga qabtaba hala waayo maxaan samaynaa ciidankan calina qaar inaga inaga mida xaggiisa ha ka soo dagaalgalo habeen markii marka la joogo ciidanka caaisho iyo dalxa iyana xaggoodana qaar idinka idinka mida ka imaada isku bilaaba marka sidiiba yeeleen habeenkii ciidankii ciidankiioo kala degan unbay labada dhinac intay ka yimaadeen bay isku bilaabeen labadii qolo waxay dhahen war waa layna galay dagaalkii waa bilowday oo dagaal hadduu bilowdo laba ciidan oo isgarab fadhiya dagaal isku bilaabaan kaadiya miya soconaysa iyo ugaasayniya odayan ma soconaysa ma soconaysa sidaasuu dagaalkii jiran ku dhacay dagaalkii jabal saas ugu dhaca saxaabaduna talagalkooda ma ahayn radi allahu canhum jamiican marka dagaalkaasi markuu dhacay cali bn abi aalib baa meeshii goobtii marka ciidankiisibaa ku adkaaday oo goobtii qabsaday qoladii kalena waa la jebiyey waa la kala eriyey cali bn abi aalib marka wuxuu yidhi oo amar uu soo saaray markii dagaalku dhammaaday wuxuu yidhi ruux cararay ha dabagelina mid dhaawacana ha israacininoo ha dhaawac tirina ha dilina macnaha ninkii hubkiisa iska dhigana waa aamin sidaas wey xadiid lafdigaasi cali bn abi aalib arrinkaa uu soo saaray lafdigaasi sanadkiisa waxaa ku jira shariik ibn cabdillaahi alqaadi waana sayi lxifdi ariiq kaloo aad daciifa ah baa isaguna uu leeyahay saciid mansuur uu soo saaray iyo bayhaqi laakiin xadiidku ama afarkani wuxuu sugan yahay isagoo can abi umaama laga warinayo abi umaama wuxuu leeyahay shahidtu sifiina sifiin baan ka qayb galay markaan ka qayb galay kadibna saxaabadii nebigu waxay ahaayeen kaanuu laa yujiizuuna calaa jariixin ruux dhaawaca ma aynan dili jirin walaa yatlubuuna muwalliyan ruux cararayna mayna ka daba tegi jirin walaa yaslubuuna qatiilan ruux ay dileenoo dhulka yaallana qalabka uu sito kamayna qaadan jirin hubka uu sitay iyo wuxuu wata lagama qaadan jirin ayib aarkaasaa sugan oo abuumaama sifiinna ku saabsan xaakim baa soo saaray bayhaqi wuxuu leeyahay saxiix isnaad dahabi waa ku waafaqaya sheekh albani fi lirwa aarkaasaa sugan ama aharu caliyin oo jamal ku saabsan waa daciif adiga min xayu ljumla saxaabada inay ka mid ahayd muxuu ahaayey mowqifkooda inuu ahaa ahlulbaqiga iyo kooxda gardaran ee muslimiinta markii lala dagaalamo inaan axkaamta gaalada oo kaleeta la siinin oo sida gaaladoo kale aan loola dagaalamin wuxuu ahaa fiqhigii iyo fahamkiiiyo dhaqankii saxaabadu ah xadiis marfuuca ma jiro laakiin dhaqankii saxaabadu ah ayib oo maxay tahay inaan dhaawacoodana la dilaynin xoolahoodana la qaadanaynin muxuu ahaayey ka cararo laga daba tegaynin waxay isku khilaafsan yihiin fuqahadu midka cararay hadduu koox u sii tegahayo koox kaloo dagaal soo qaadi rabto laakiin nin lafihiisa la cararay uusan ahayn ma la dili karaa ma laga daba tegi karaa isku khilaafsay laakiin hadduu lafihiisa u cararay oo maxaa looga daba tegi asalku laanna waxa weeye macnuhu ma aha kooxdan gar daran in dhiiggeeda la daadiyo la laayo maaha muhimadda muhimaddu maxay tahay muhimaddu waxa weye sharkooda in la dafciyo soma sharkooda in la reebo fasaadkooda la reebaa muhimaddu ah haddii shawkadoodii iyo xoogoodii la burburiyo fasaadkoodii intaasu ku egey intii haddii la gaadhay wixii kasii siyaadsan aslulxurmu baaqi ku ahaanaya xoolahoodu xaaraan bay ahaayeen dhiiggooduna xaaraan buu ahaa ila waa muslimiin sooma fasaadkoodii haddii la joojiyey wixii soo hadhay waa xaaraam kii dhaawac in la dilo waa xaaraan laana sababaad u dilaysa ma jirto fasaadkii waa dhammaaday aad ku banaysatay eed ku dafcinaysay fasaadkii waa dhammaaday waa laga adkaaday maxaad ku dili marka xoolihiisa maxaad ku qaadan ilan xaaraan bay ahaayeen ma jirto wahaakada amaa intuu dagaalku socdo bil waa laysla ogol yahay wixii dagaalkaa ku dhintay isagu waxa weeye dhiiggiis waa hadow wax kasoo qaad male wixii dagaalkaa ku dhintay intuu socdo laakiin dagaalku hadduu dhamaado bas xaajadu intaas socota in lala dagaalami karayo qoladaasi muxuu ahaay buqaada ana waa masale mujmacoo laysla ogol yahay ay qur-aankaana tilmaamayo faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illah mashruuciyadeeda qur-aankaa ku tusay ayib bal imaam abu xaniifa iyo keyrkii waxay marayaan qoladaasoo lala dagaalamo ayaa ka fadli badan gaalada la dagaalankeedu leeyahy in gaalo lala dagaalamo kooxdaasi gardarrada wada ee muslimiinta ah fasaadkooda in la dafciyo lala dagaalamaa ka fadli badan buu sababtu wuxuu leeyahay dhibka ay muslimiinta u geysanayaan baa ka badan dhibka ay gaala u geysanayso lanna waa gudahaagii soo sooma gudihiibay iyagu fasaadinayaan oo nadaamkiibay khalkhal gelinayaan oo jiritaankiibay burburinayaan gudahaaga marka dhibka kaaga kacsan baa ka daran buu leeyahay dhibka bannaanka ah gaalkaa banaankaa iskana ka daran buu leey alimaam abu xaniifa iyo keyrkii macnaha waxaa kaloo la isla ogol yahay la dagaalankooda wuxuu noqonayaa un markii xaqa loogu yeedho kadib shubhada ay wataanna laga saaro hadday xaq sheeganayaan lagala hadlo waxay sheeganayaan lagala doodo sulxi iyo heshiis loogu yeedho dhibkan inay daayaan la waaniyo markaa unba lala dagaalama maxaa yeele qur-aanku muxuu yidhi faaslixuu baynahumaa dagaalku goormu imaanaya marka fain baqad ixdaahumaa cala alukhraa qolaa la kari waayo sulxigii diiday heshiis diiday wadahadal diiday wax walba lagu kari waayo faqaatiluu latii tabqii xataa tafay ila amr illah jid kale ma furna marka laakiin intay jidad kale furan yihiin waa in muxuu ahay loo yeedho oo yani shubhadooda in meesha laga saari karo la qancin karo la isku dayo xataa iskaba dhaaf buuqaade duqaada iskaba dhaaf khawaarijta fuqahada inta badan khawaarijta dagaalkoodii iyo murtadiinta dagaalkoodii iyo buqaadda dagaalkooda isku qasaan iskumana isla midna maaha khawaarijta la dagaalankooda iyo murtadiinta la dagaalankii saxaabadu ay la dagaalameen iyo buqaadda la dagaalankooda laba xogun bay kala leedahay masaladaa ninkii u baahanna majmuucu lfataawa sheekh islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah mujaladka sideed iyo labaatan taqriiban iyo wixii la aad buu uga hadlay isku midna maaha alimaam axmed iyo keyrkii baa saa u tafsiilinaya axkaam bayna kala leedahay marka buqaadda la dagaalankoodu waa dad muslimiinoo uun shar markaa ay wadaan uun la joojinayo wabes ama khawaarijta iyo murtadiinta iyo la dagaalankooda iyadu waa masale kale wa masale kale way macana ayib isla murtadiinta isla khawaarijta laftooda cali bn abi aalib radia allahu canhu markuu la dagaalamayey wuxuu yidhi ilaa aad dagaalka nagu bilowdaan idinla dagaalami mayno masaajidda idiin diidi mayno wixii aan soo helno muslimiinta xuquuqdoodii waa idin siinaynaa ilaa idinku aad dagaal nagu bilowdaan waa kii u diray cabdullahi bni cabbaas oo uu la soo dooday oo shubahaadkay haysteen oo dhan inuu ka tirtiro isku dayey sideed kun bay ahayd afar kun buu soo qanciyey afar kun oo iyago ka mid ah. ila waa iska caamuway iska jaahiliin wax isdusay waay afar kun markuu soo qanciyey ka soo tageen afartii kun baa isdariijisay afartii kun baa meeshii ku hadhay nahrawaan meesha la yidhahdo afartii kun oo kale meesha iyagoo jooga ayaa nin la yidhahdo muxuu ahaaye cabdullahi bn khabaab ayaa soo maray ninkii bay marka dileen islaan uu watayna intay iyadana dileen uurkeedii jeexeen bay ilmo yaro ay wadatayna way dileen uurka ku wadayna way dileen cali markaa way markuu dagaalka ku cilaamiyey intii kaleo dhan masaajidda iska joogay xataa masaajidka kuufa waxaa sugan cali oo mimbarka saaran inay yidhaahdeen eh, muxuu ahay marka hore waxay yidhahdeen cali haddaa rabto inaanu ku yeelo toobadkeen ka soo noqo wixi markaasay isgaarsiiyen cali wuu toobadkeenay maalinka dambu masaajidkiis iska taga cali xagga intuu ka istaagay in alxukmu ila lilah in alxukmu ila lilah xagyahay ka dhawaaqe way ku qayleen cali dankama gelin waxa ay rabsho iyo qas wadaan oo dhan danka muusa gelin laakiin markay bilaabeen la qancin waaye lala dooday si walba la yeelay la qancin waaye ayna bilaabeen inay dadka laayaan markaasuu cali marka dagaal ku bilaabay marka waa khawaarijii saa ula dhaqmay khawaarijna waa ka gedsantahay buqaadda oo buqaadda iyo khawaarijta khawaarijta ka daran taas waxa macnaheedu waxa weeye inaan dhiigga muslimiinta lagu fududaysanin waa buqaad ah, oo buqaadnimada qeexideeduna waxay ku saabsan tahay qeexid sharciya iyo takyiif iyo tawsiif sharci ah. markay noqdaanna waxay u baahan tahay hadday buqaad yihiin waa in loo maro dariiqii sharciga ahaa intaan lala dagaalamin oo jidad kaloo badan loo maray u baahantahay man sidaas weyaan ayb haddii lala dagaalamona markii lala dagaalamo waa inaan loola dagaalamin sidii gaaladoo kale axkaamtooda la siinine muslimiin uun yani dhibkan laga joojinayo keliya waa in loola dagaalamo oo markaa dhaawacoodii aan la dhaawicinin xoolahoodii aan la qaadanin dhaawacoodii waxaan dhihi lahaa aan la israacinin xoolahoodii la qaadanin kii cararay laga daba tegin axkaam bay leeyihin macna sidaas weyaan fahamkii saxaabada ridwanullahi calayhim iyo camalkoodii baa sidaa ah wacan carfajat bni shurayxin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuul llahi sal lay wasalam oo yaquulu leh man ataakum ruuxu idin yimaada walxaal amrukum arrinkiinu jamiicun mid wada jira uu yahay iyadoo arrinkiinnu wada jiro wada socdood iswaafaqsantihiin oo midaysan tihiin ruuxii idin yimaada yuriiddu isagoo doonaya an yufariqa inuu kala geeyo jamaacatakum wada jirkiinna inuu kala geeyana doonaya faqtuluuhu dilagu buu nabir sal lay slm akhrajahu muslim waa soo saara idinkoo midaysanoo wada jira oo dowladdiinnii iyo dadweynihiinni iyo raciyaddiinni mujtamacii iswaafaqsan kii idin yimaado doonaya inuu marka idin qaybiyo idin kala jabiyo kaas dila lafdi kale wuxuu ahaa kaa'inan man kaana ninkuu dooniba ha noqdee ilaahuu sheekh noqdo sheekh caabid ab ha noqdo ninkuu dooniba ha noqdee marba hadduu ummadda kala jebinayo iyadoo wada socota kaa dhiiggiisu waa bannaan yahan waa bannaan yahay dila buu nabigu sal alay slam ayib isagana wuxuu ka mid yahay dadka dhiiggoodu isagoo muslimoo tukanaya bal cibaadaysanaya la dili karo lidafci fasaadihi si dhibkiisa loo reebo lidafci fasaadihi wuxuu ku daray sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah fi majmuuci alfataawa wuxuu ku daray rag uu tusaale uga dhigay eh, rag uu qaacide hoosgeliyey eh, man lam yandafic fasaaduhu ila bilqatli qutila ruux kasta oo fasaadkiisa aan la reebi karin ilaa in la dilo mooye si kale aan lagu reebi karin waa la dili buuri markaasu wuxuu soo geliyey ninka muslimiinta oo wada jiro kala jabinayo qaybinaya lidafci fasaadihi baa loo dilayaa oo dhiiggiis u bannaanaanaya waxaa ka mid oo ah uu soo geliyey addaaci ilaa bidcatihi ruux mubtadica oo haddana bidcadiisa dadka ugu yeedhayo oo bannaanka la taagan selafku way ka sugan tahay inay rag noocaasa laayeen iyo a'immadii sunnadu marka kaasuu soo geliyey qolyo noocaasa marka jira ninkani marka qoladaasuu ka mid yahay qoladaa ayuu ka mid yahay ayib waxaa xadiidka laga qaadan oo laga faa'iidaysanaya midnimada muslimiinta iyo wada jirkoodu inuu yahay shay muqadas ah usuusha waaweyn ee diintana inuu ka mid yahay ilaa heer waxay shareecadu gaadhsiinaysaa ruuxii kharqi ku sameeyo oo ku ciyaara inuu xataa dhiiggiisu ku banaanaanayo oo cismatu dam uu ku waayayo ilaa heerkaasaa la gaarsiinaya ma sahlana marka ma sahlana min usuuli ahlilbidacna waxaa ka mid ah ahlulbidac waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid ah inay muslimiinta midnimadooda fududaystaanoo say ku kala jebin lahaayeen oo u qaybin lahaayeen ka shaqeeyaan waa min usuuli ahlilbidac intaa keliya hadduu ruuxu la yimaadana ugu filan in lagu xukumo inuu yahay mubtadec ayb kala jabinta muslimiinta iyo qaybintooda ayb marka maxaa loo keenay oo baatil loo soo geliyey waxaa loo soo geliyey haddii muslimiinta iyo nidaamkoodii wada jiraan ninka baxayee bannaanka u baxayee mucaaradka ku noqonaye jabhadda samaysanaya kusoo duulaya ninkaasi muslimiintii muslimiintiioo wada jirtuu kala jebinayahay ha lala dagaalamo hana la dilo hadduu keligii yahayna oo awood loo helona waa la dili hadduu samaysto awood ciidan samaystana waa lala dagaalami ayib waa lala dagaalami waxaa lagu su hadal badani ka joogaa xilliga oo masalan intay fitnadu dhacdo la dagaalamo ama qabaa'il ama kooxo ama adduunyo laysku laayo ama waxun diiniga laysku laayo dhiigga noocaasoo kale u daar wax kasoo qaad miyuu leeyahy wax kasoo qaad miyuu leeyahy in badan culimada ka mida ah waxay leeyihiin dadka buqaadda ah ee gardaran kooxaha gardaran marka lala dagaalamayo wixii ay dilaan iyo wixii laga dilo midna wax kasoo qaad male laga daba tegi maayo saas ama ma ahee fitanku markay kacaanoo muslimiintu dhiigooda bana isbana islaayaan wixii sidaasoo kale ku tagaayo aakhare unbuu jiraa mooyaane wax laga xisaabtami kara maaha oo hadda haddii soomaalidii islaysay la yidhaahdo dhiig haysa siiso yaa dhiig la siinaya yaa bixinaya yaase la siinaya soo masale adag maaha masalada noocaasoo kaleeta marka waxay u badan yihiin sideedaasaa lagaga tegi wixii uun markaa hadhay unbaa la badbaadin mooye wixii tegey maxkamadda rabbi bay u dambaysaa sidaasna waxaa eh, laga qaadan bay leeyihiin aayadda qur-aanka faqaatiluu latii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illah ilaa amarka ilaahay ay u soo noqoto lama raacinin bay leeyihiin wixii ay hallaysayna way damaani way bixin lama raacin aar baa jira zuhri oo yani waxa weye inqiaac ku jiro oo uu leeyahay fitnadu markay kacday saxaabadu way wada joogeen rag badanoo badriyiintii ka mida joogay waxay isku waafaqeen buu leeyahy saxaabadu wixii dhib ee dhacay inaan ninna laga qisaasanin xoolo la qaatay muxuu ahaayey aan laga daba wixii uun markaa la helo oo markaa gacanta ku jira wixii xoole la baabi'iyey iyo wixii nafee la dilay inaan laga daba tegin bay saxaabadu isku waafaqeen wa ficlan camaliyan bay saa u ahaydo dagaalkii safiin iyo dagaalkii jamal iyo dagaaladii dhex maray wixii markaa uun la arko oo la kala ceshado mooye wixii baaba'ay meeshii baa lagaga hadhay meeshii baa lagaga hadhay waa dagaalada fitanka ah baasaa loola dhaqma macna ayib asarkaasi zuhri ikhraj bayaaqi iyo keyrkii waa soo saaray laakiin zuhri dee fitnada xilligeedii muusan gaadhin marka nooc inqitaaca ku jira sida sheekh albani caleyh raxmatullah oo fi lirwa ku leeyahay ayib xadiiskaasina marka macnahaasu inoo faa'ideynaya baabu qitaali iljani wa qatli lmurtad aan halkaa ku keena hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم